alxamdu lilaah rab اlcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina wاlmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol iyo siddeetan ee min suurati albaqara min suurati albaqara qaala allahu tacaala wain kaana duu cusratin fanadirat ila maysara qaala allahu tacaala wain kaana duu cusratin wain kaana haddii la helo duu cusratin mid dhibaato u saaxiiba oo aan markaa daynka iska bixin karin oo mucsira fanadiratun ilaa maysara ay falwaajibu waajibku nadiratun waa sugitaan la sugo ilaa maysaratin ilaa wakhtiga uu xelaayo in laga sugo weeye waajibku ama fa calaykum korkiinna waxaa ku sugnaato ku waajibtay nadiratun sugasho aa sugtaan ilaa maysara ilaa wakhtigu uu xelayo inaad ka sugtaan baa idinku waajiba wa an tasadaquu khayrun lakum wa an tasaddaquu ay wa an tatasaddaquu inaad sadaqadaysataan oo iska cafidaan oo tidhaahdaan laguma raaco waan kaa cafiyey khayrun lakum yadaa idinka khayr badan sugiddaa ka sugaysaan in kuntum taclamuun haddaad tihiin qaar garanaaya yacnii kaasaa idin khayr badan sidaa inay yeeshaan allah wuxuu inoogu sheegayaa qofkii deynka lagu lahaa ee deynka aan iska bixin karayn in laba mid la yeelo ilaa intuu wax helaayo in laga sugo amaba in laga cafiyo labada mid ahaan waa waajib sugista laga sugayaa mar haddaanu deynta wuxuu iskaga bixiyo haysanin in laga sugaa intuu wax helayo sunno maahe waa waajib in laga dhaafo laga cafiyaa waa sunne ha yeeshee waa sunno ka khayr badan waajibka ka khayr badan asal ahaan waajib iyo sunne waxaa khayr badan waajibkaa khayr badan ma daliil waxaa u daliila qowluhu sala allahu alayhi wasalam nebigu uu hadalku yidhi man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi wmaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xata uxibah xadiisulqudsiga saxiixa ah ayaa u daliila xadiiskaa nebigu wuxuu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam mowdicu shaahid allah wuxuu ka jecel yahay wax xaggiisa loogu dhowaado faralka wuxuu ka jecel yahay ma jiro waxa ugu jacayl badan yahay wax xaggiisa loogu dhowaado faralka wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtuhu calayh waa xadiisu lqudsi xadiisulqudsina waxaa la yidhaahdaa xadiiska uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ilaahay ka soo wariyey oo xadiiskaa loo qaybiyaa xadiis nabawi iyo xadiisulqudsi baa loo qaybiya xadiisun qudsiyun iyo xadiisun nabawiyun xadiisulqudsigu waa xadiisku yani markaa allah baa sidaa yidhi ama qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam fima yarwiihi can rabbih siduu rabbigii ka soo wariyey marka xadiiskani xadiisulqudsi weeye saxiixaana ku sugan yahay waxaanuu tilmaamayaa wax allaah loogu dhowaado allah wuxuu ugu jacayl badan yahay faralka idan wuxuu noqonayaa waxyaalaha farallada ahi yacni inay ka fadli badan yihiin sunnayaasha culamadu taasay ka istimbaadeen walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil siiqada laga cabbiray sunnaha eeg kamana baxaayo addoonkaygu inuu iigu soo dhowaadaa allah uu yidhi sunnayaasha inuu igu soo dhowaado ka suuli maayo kama baxaayee sunnayaasha wuu iigu soo dhowaanayaa laakiin wax allaha loogu dhowaado faralku allah ugu jeceliyo saas aawoodee culammadu waxay yidhaahdaan alfardu afdalu min annafli ama min annawaafili faralku waa ka fadli badan yahay sunnayaasha saasi waa qaacidada caamka ah laakiin suwar bay culammadu sheegeen laga istisnoodoo laga reebo oo la yidhaahdo waa sunne faralka khayr badan suwarkaa waxaa ka mida tan baa ka mid a wa an tasaddaquu khayrun lakum qofkii daynta lagu lahaa deynta in laga sugo markuu iska bixin kari waayo waa faral waa waajib in laga sugaa in laga cafiyaana waa sunne ha yeeshe waa sunno faralkii ka khayr badan weeye masaa'il kale oo aan badnayn oo lagu daraana waa jiraan waxaa ka mida salaamtaa ka mid a salaamta in la bilaabaa oo qofka muslimkaa aad salaamtaa waa sunne sida jamaahiiru ahlicilmi ay mareen salafan wa khalafan waa sunne mu'akkada ah ha yeeshe in la radiyo oo salaamta laga jawaaboo la celiyaa waa faralo waa waajib waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha marka waxa waajiba in la radiyo ayaa waajiba ha yeeshee labada kee fadli badan labada waxa fadli badan bilowgaa fadli badan awlaahuma aladii yabda'u bisalaam yacni markaa labadii kale haajiray markii la sheegaayey ka allah u dhowi waxa weeye u dhowaanshaha badani waa ka salaamta bilaaba bilaabista salaamta la bilaabaya iyaday sunno tahay haddana way ka khayr badan tahay faralkii oo ah radinta la radinaayo marka faralka ayaa sunnaha laga hadlayo waxaa loo jeedaa waxyaalihii isku nooca ahaa baa loo jeedaa taasaa laga tilmaamaya qofkii daynta lagu lahaa hadduu daynta iska bixin karaayo inuu qofkii meermeeriyo oo dayntii markaa uu ku silciyo ama markaa uu dib u dhigo isagoo iska bixin karaya wakhti lagu ballamay oo aan la gaarinna aynay jirina ay tahay in wakhtigaa uu bixiyo ay tahay ama markaad heshay uu ku yidhi uu helay amaba marka wakhti aan loo qaban ou leeyahay deyntaydii isii waxa weeye inuu meermeeriyaa uma bannaana hadday deyntu wakhti leedaho marka hore wakhti lagu ballamay oo uu yidhi markaa bacda sanaan ku siinayaa uu sidaa deynta ku siiyey ilaa wakhtigii inuu ku simo yacni ballanku ahaa iyadu meermeeri noqon mayso walow markaa haba yacni haystee laakiin iyadoo wakhti mu'ajaloo dambeeyaa aanu jirin ee wakhtigeedii uu galay amaba markii hore wakhti mucayana aan lagu siine markaa inuu dhaqso u keeno ay markaa ballanku ahaa inuu meermeeriyoo bixin waayaa waxay noqonaysaa dembi bay noqonaysa waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam matluulghaniyi dulmun qofkii markaa uu haystay ee deynta iska bixin karaayay meermeerinta qofkii daynka ku lahaa uu meermeeriyo siin waayaa dulmi weeyaan matlu lghaniyi dulmun xadiiskaasi waa saxiix waana fii saxiixi muslim xadiis kale waxaa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah qofka markaa daynta inuu wuxuu iskaga bixiyo helayey meermeerinta qofkii uu meermeeriyo oo uu dayntiis siin waayaa yuxillu cirdahu wa cuquubatah waxay xalaalaynaysaa bannaynaysaa cirdigiisa inuu wax ka sheego oo ka cawdo ou yidhaha ninkaasi si xun buu ii galay shikaayada uu ka cabanayo way u bannaynaysa wa cuquubatahu ciqaabtana waa u bannaynaysaa in lagu ciqaabo tacsiir buu mutaysanayaa oo qaadigu inuu ku xidho ayuu markaa ninkani xaq ugu yeelanaya qaadigu inuu u xidho ilaa uu deynta iska bixinaayo ayuu markaa xaq u yeelanaya yuxilu cirdahu wa laakiin qofkaan kari karayn oo wuxuu iskaga bixiyo aan haysanin ayaa aayaddani ku saabsantaha waxaa kaloo aayaddu ay faa'iideynaysaa dhaafista dadka laga cafiyo laga dhaafo deyntii lagu lahaa inay sadaqo tahay wa an tasadaquu khayrun lakum tasaduq baa laga cabiray tasadduqana waxaa loo jeedaa ibraaga laga beri yeelaayo oo laga cafinaayo ayaa loo jeedaa waxaa soo arooray daynta markaa bixinta la bixinayo oo ilaahay dartii loo bixiyaa in ajar iyo fadli lagu helaayo saynu horeba u yaro tilmaannay oo xadiis baa ku soo arooray tilmaamaya qofka markaa dayn ruux amaahiya wuxuu markaa yeelanayaa maalin kastaba sadaqad inuu bixiyo kale ka dhigantay inta dayntaasi ka maqantay lafdi kale waxaa ku soo arooray man aqrada qardan ruuxii marka waxa weeye marka yacni cid wax amaahiya falahu fii kulli yowmin misluhu sadaqa wuxuu yeelanayaa maalin kastaba intaa in la ego sadaqada inuu bixiyo kale ayuu yeelanaya weliba isla xadiiskaasi wuxuu sheegayaa saxaabiga soo warinaya anoo sidaa nebiga ka maqlaan haddana mar kale waxaan ka maqlay buu yidhi qofka markaa dayn oo ruux amaahiya yacni wuxuu yeelanayaa maalin walba labanlaabkii intaa labanlaabkeedaoo sadaqada inuu bixiyoo kale markaasuu nebiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam saasaan hore kaaga maqlay mar dambana saasaan kaa maqlay dabeedna markaasuu markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam see laga soo wariyey wuxuu ku yidhi marka dayntu wakhtigeedu aanu gelin ee aynay wakhtigeedii gaadhin falahu fii kulli yowmin miluhu sadaqa intaa in la eego oo sadaqada ayuu maalin walba inuu bixiyey ka dhigan yahay laakiin daynta wakhtigeedii markay gaadho uu ku bixin waayo falahu fii kulli yowmin milaahu sadaqa maalin walba wuxuu yeelanayaa intaa labanlaabkeed in la eeg oo sadaqada inuu bixiyo kale ayuu yeelanaya waxaa soo arooray qofka markaa yacni dayntii qofka ka suga uu ku lahaa amaba ka cafiyaa ilaahay harhka carshigiisa inuu hadhinaayo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi man nafasa can hariimihi aw maxaa canhu kaana fii dilli alcarshi yowma alqiyaama qofka markaa qofuu dayn ku leeyahay yacni markaa daynkii uga farajado oo bimacnaa dib uga dhiga riwaayaadka qaar waxaa ku soo aroray man andara mucsiran aw wadaca canhu qofkii ka dibdhiga mid mucsira oo deyntii aan helayn ayuu ka dibdhigay ou yidhi waa kaa sugayaa ilaa wakhtigaad helayso aw wadaca canhu ama waaba ka dhigo waa ka cafiyo waa ka dhaafay yacnii harka carshigiisuu ilaahay hadhiyaa maalinta qiyaame ayuu harka carshigiisa hadhiyaa asalka xadiidku muslim baa saxiixa ku soo wariyey laakiin riwaayada marka harka carshiga sheegaysa tirmidii ayaa soo wariyey xaafid ibnu xajar wakhayruhuna waa taxsiiniyeen oo waxay yidhaheen waa xasana waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay baa laga qaadanaya fadligu leeyahay baa laga qaadanaya xadiiska waaba soo naqlinayaa yani marka riwaayada muslim waa yahay wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara wain kaana hadduu dhaco ama xasilo ama la helo duu cusratin ghariimun duu cusratin mid waxa weeye yacni daymaysan oo dhib u saaxiib ah oo aan dayntii iska bixin karin yacnii xoolo ma haysto waa ruux sabool ah wuxuu iskaga bixiyo aan haysanin wuxuu dayntaa iskaga bixiyo ma haysto waa mucsir fa nadiratun ilaa maysara kaanadan culammada badankoodu waxay maraan inay taammo tahay bay maraan taammo markay tahay waxay ku kaaftoomaysaa isimay rafcisanayso waduu tamaamin maa birafcin yaktafii yani ka tamaamka u saaxiibka ah marfuuc bay ku kaaftoomays marka kaanadan isimkii yani man raficsnaa unbaa bes la siiyey marka saas aawadeed waqaca ama xasala ama wujida ayaa lagu fasiraa hmm, saas aawadeed buu waqaca ugu fasiray waa kaana taama uma baahna khabar uma baahna ismay nasbisata uma baahna calaa haada laakiin bacdu ahlicilmi waxay u awileen inay kaanadu naaqiso tahay khabarkana waa qadareen oo waxay yidhaahdeen wain kaana duu cusratin wain kaana hariiman duu cusratin hariiman yacnii hadduu markaa ahaado mid adayg u saaxiiba oo waxa weeyaan xoola haysanin oo wuxuu deynta iskaga bixiya aan haysanin hariiman daynlow hadduu ahaado dayn lagu leeyahay fa nadiratun ilaa maysara fanadiratun lahu ay fa calaykum korkiinna waxaa ahaatay nadiratun sugitaan lahu isaga a ka sugaysaan ama falwaajibu waajibku nadiratun waa sugitaan lahu isaga a ka sugaysaan ay calaykum ta'khiiruh waxaa bannaan calaykum in la qadaro calaykum nadiratun waxaa korkiinna saaran sugitaan aa ka sugaysaan lahu isaga a ka sugaysaan marka ta'khiiruhu in nadiratun lahu uu ku fasiraayo oo khabarkun loo qadaro calaykum fa calaykum nadiratun ay intidaaruhu ta'khiiruhu sugistiisaa sugaysaan ayaa markaa korkeenna ku sugnaatay ama falwaajibu nadiratun lahu ay calaykum ta'khiiruhu waxaa korkiinna saaran inaad ka dib dhigtaan wakhtiga markaa bixinta oo aad tidhaahdaan markaa markaad hesho la kaalay ilaa maysaratin ilaa laga gaadhaayo wakhti sahlanaansho yani marka yani marka xoole u helayo yani ilaa wakhti yasaar ilaa wakhti uu markaa xoole helayo iskaga bixiyo deynta yusriga sahlanaanshaha waa la yidhahdaa yasaarkana yani marka xoolaha laftooda waa la yidhaahdaa maysarana marka waxaa masdar iyo marka ismu zamaan ama darfu zamaan labadaba waa loo fasira waxaan u fasiray hadda marka waxa weeye wakhtiga ayuu u fasiray oo maysara master miimiya inay tahay waa aqbali kartaa ismu zamaan inay tahayna waa aqbali kartaa ilaa zamaani yusri bifatxi siini wa dammiha siinka kordhigiisa iyo godaalkiisaba iyadoo uu ku sugan yahay ilaa maysaratin oo kaa'inatin bifatxi siini wa dammiha oo ku sugan siinka kordhigiisa iyo godaalka siinka la godaayo waa laba qiraa'u ku ishaaraya oo maysara iyo maysura labada mid walba waa la akhriyey qurada qaarkood sida naafic oo kale oo quraau sabcaha ka midi maysura ayuu akhriyey quraada badankooduna maysarah ayay akhriyeen waana bimacnan ay waqti yusrin ilaa wakhtiga sahlanaanshaha ama wakhtiga xoolaha uu helaayo laga gaadhaayo yacni a ka sugtaan waan tasaddaquu wa an tasaddaquu iyo tasaddaquu saadka la shado iyo in markaa saadka la khafiifiyo labada qiraa'ana waa ku ishaaraya asalna waxa u ah qiraa'ada shadka ayaa u asal ah laakiin waxaynu akhrinaa inagu takfiifka wa an tasaddaquu inaad sadaqadaysataan iyo wa an tasaddaquu ay tatasaddaquu inaad sadaqadaysataan waa bimacna marna labadii to'ood baa mid la xadfay marna labadii to'ood inta la daayey baa mid waxa laga dhigay saad inta loo bedelay saadka lagu idqaamo la dhexgeliyey waana qiyaasi oo labada to'ood markay kulmaan ficilka mudaaric markay labada to'ood kulmaan qiyaasan waxa bannaan mid in la xadfaa bannaan wamaa bitaa'in ibtudii qad yuqtasar fiihi calaa taa ka tabayanu alcibar waa ka ibnu maalik odhanaayo wixii laba tobood lagu bilaabo wamaa bitaa'ayn ibtudii qad yukhtasar waa lagu gaabsadaa calaa taa ta keliya lagu gaabsadaa ya yani ta keliya lagu gaabsadaa katabayanu lcibar tatabayanu lcibar baa macnuhu dhacaya wa an tasadaquu khayrun lakum inaad sadaqadaysataan baa idin khayr badan marka ta'da markaa keliya la akhriyo saadkana aan la shadin ta'dii kale waa maxduufa siduu kuu sheegi doono oo tatasadaquu bay ka dhigan tahay bitashdiidi tashdiid la akhriyo saadka la shado maxaa tashdiidka loo akhriyey calaa idqaami taa'i fi lasli ta'dii asal ahaan ta'da ahayd in lagu idqaamo la dhex geliyo oo lagu shado fi saadi saadka sida loogu shadayaana waxay tahay ta'dii baa loo beddelayaa saad loo beddelayaa saadkaa dabeedna saadka lagu idqaamayaa lagu shidayaa wa bitakfiifi iyo takhfiif la akhriyo saadka la khafiifiyaan la shadin calaa xadfiha xaal lagu soconaayo xadafka markaa ta'da la xadfay oo la gooyey ay tatasaddaquu cala almucsiri bilibraa inaad ku sadaqadaysataan cala almucsiri kii mucsirka ahaayee waxba aan helaynin ee dayntii iska bixin karaynin bilibraa'i beriyeelis aad ka beri yeeshaan oo ka cafidaan inaad ku sadaqadaysataan khayrun lakum waa idin khayr badantao waxay idinka khayr badan tahay sugistaa ka sugaysaan bay idinka khayr badan tahay waa ismu tafdiil asalkeeduna akhyaru buu ahaaye laakiin hamsada waxaa loo gooyey oo khayr iyo shar looga jaray iyagoo ismu tafdiil ah oo wasnigoodu afcal ahaa isticmaalka badan daraaddeed wa haaliban akhnaahum khayrun wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar waa ka ibnu maalik kaafiyada ku yidhaahdaa yacni sida badan waxaa carab kaga filaaday yacnii hadalkooda khayrun wa sharun ay yidhaahdaan baa wuxuu ka deeqo kaga fillaaday akhyaru iyo asharu inay yidhaahdaan marka kasratulisticmaalka hamsada loo tuura in kuntum taclamuun haddaad garanaysaan annahu khayrun inuu idin khayr badan yahay fafcaluuhu sameeya jawaabu shardigii waa xadfan tahay oo wuu qadaray siyaaqaa laga garanaya wa fi lxadiisi xadiiskii waxaa ku sugnaa waa xadiiskii muslime man andara mucsiran aw wadaca canhu adalahu allahu fii dilihi yowma laa dilla ilaa diluh man andara ku kastoo ka suga mucsiran mid mucsira oo daynta aan iska bixin karaynin ka suga daynta ilaa wakhtiguu helaayo aw wadaca canhu amaba ka dhaafo ka dhiga waa ka dhaafo waa ka cafiyey adallahu allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh allah wuxuu hadhiyaa harkiisa waxaa loo jeeda harka carshigiisa fii dillihi waxaa laga tilmaamaya fii dilli carshi sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay oo riwaayada tirmidiga fii dilli carshihi bay sheegaysaa yowma laa dilla ilaa dilluh harhka carshigiisuu ilaahay hadhiyaa maalintaan har kale jirin harhka carshigiisa mooyaane toddobadii xadiidku sheegayay sabcatu yudilluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluh kani kama mid ahayn labadani laakiin toddobada xadiiskaa lagu sheegay kuma koobna kuwa harhka carshiga ilaahay la hadhinaya way ka badan yihiin xaafid ibnu xajar baa ka qoray kitaab kitaab risaalu ka allifay inta nooca ay soo aroortay in harka carshiga ilaahay la hadhinaayo waxa uu keenay suwar badan toddobadii xadiiska saxiixaynka ku yimi mooyaane toddoba kale iyo toddoba kale ayuu keenay koob iyo labaatan buu gaadhsiiyey ziyaado ka dheeraadana waa sheegay laakiin wuxuu uhi intaa waxa ka badan asaaniidday ku soo aroortay waa daciifo xaafid ibnu xajar baa odhanaya khulaasada risaaladiisa uu ku sheegay mucdeeda iyadoo mujmala wuxuu ku sheegaya fatxulbaariya ayuu ku sheegaya oo ku khulaasaynaya laakiin inta asaaniiddeedu qawiga tahay ee xoogga badan tahay ayaa noqonaya ilaa koob iyo labaatan gaadhaayo haddaa toddobada maxaa loo yidhi culamada qaar waxay yidhaahdeen cadadku mafhuum ma leh haddii lagu socdo cadadku mafhuum ma leh haddii lagu socdo in toddobada harka carshiga ilaahay la hadhinaayo diidi mayso cid kalena in la hadhinayo diidi mayso oo waa toddobadaasoo qura macnuhu noqon maayo lianna alcadada laa mafhuuma lahu cinda bacdi ahli ilcilmi waayo cadadku mafhuum ma leh ahlucilmiga qaarkood si ay qabaan haddii lagu socdo cadadku mafhuum buu leeyahay waa siday daa'ifo culammada ka mida usuuliyiintu ay maraane markaana waxaa la odhanayaa marba nebiga in baa loo sheego la ogeysiiyey marba intii loo sheegu dadka u gudbinayey markii hore toddobaa loo sheegay harka carshiga ilaaha in la hadhinaayo markii dambena ziyaadooyin kalea loogu daray ziyaadooyinkii kale lagu darayna dib buu ka ilxaaqiyo kaga daray nebigu calayhi salaatu wasalaam waa bixasabi marba waxyiga intii soo gaadhay ayuu markaa ka warramayay oo nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam markaa sidaasaa markaa labadaa jawaabood bay culammadu kaga jawaabaan allah waxa uu yidhi wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah wattaquu ka baqa yowman maalin ka baqa maalintaasoo turjacuuna laydin celinaayo fiihi maalintaa gudaheeda ila ilallaahi xagga allah laydin celinaayo uma tuwafaa intaa dabadeed loo dhammaystiraayo kullu nafsin naf kastaba maa kasabat ay jazaa maa kasabat waxay kasbatay shaqaysatay abaalmarinteedii loo dhammaystiraayo waxaa loo dhammaystirayaa naf walba abaalmarinteedii wa hum laa yudlamuun walxaal hum yaga laa yudlamuuna aan la dulmiyin oo dembi aynay qabin aan dhalada laga saarin khayr ay shaqaysteenna aan laga tuurin oo laga dhimin nafna lama dulminaayo aayaddan waxaa la yidhaahdaa waa aayaddii ugu dambaysay ee qur-aanka soo degtaa weeyaan baa la yidhi xadiis baana ku soo arooray in markaa cabdullaahi ibnu cabbaas uu yidhi aakhiru shayin nazla min alqur'aani waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah uma tuwafaa kullu nafsin ma kasabat wahum laa yudlamuun xadiiskaana nasaa'i baa soo wariyey axaadiis kale waa jirtaa oo saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen qur'aanka soo degay waxaa ugu dambeeyey aayaadkan ribada xadiis kale oo sheegayaa waa jira aayadda deynka ugu dambaysay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen axaadiistaasi isma diidana waayo aayaadka ribaduna way ka horeeyaan aayadda deynkuna way ka dambaysaa waxay noqonaysaa markaa intuba min aakhiri maa nazal inay ka mid yihiin qur-aankii ugu dambeeyee soo degay inay ka mid ahaayeen wakhti isku dhowna ay soo degeen laakiin marka la eego waxa ugu sii dembeeyey waataquu yowman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaasaa ugu sii dambaysay aayaddaas ayaa ugu soo dambeysay waxaa la soo wariyaa markay soo degtay in lagu yidhi aayaadka ribada iyo aayadda daynka dhex geli yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ijcaluuha bayna aayati riba wa aayati dayn waayo aayaadka qur'aanku biijmaaci lmuslimiin waa tawqiifiya tartiibtooda tartiibta aayaadka qur'aanku muslimiintu waxay ku ijmaacsan yihiin oo isku waafaqsan yihiin inay tahay tawqiifiyo mid nebiga lagala kulmay inay tahay sida aayaadku u kala horhoreeyaan xagga qiraa'adooduna ma aha inay isoo kala horraan degeen yacnii aayadi markay soo degto ama aayaad soo degaan yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray halkaa geliya suurad heblaaye halkaa geliya yacni markaa suuraddaa aayadda caynkaasa markaysa markaa iyo aayaddaa kala dhex geliya wakhtiyada qaarkood baa laga yaabaa in kelmadi soo degto hadda ma aragtaa dabadeedna marka waxa weeye markaa la yidhaahdo aayaddaa dhex geli oo iminka khayri uli darar aayadda suuratu nisaa ku soo aroortay yacni marka khayri uli darar markii hore ma soo degin aayadda inta kalea soo degtay markii waxa weeye saxaabada qaarkood oo dhibaato u saaxiibi ay cawdeen ama indhala ama marka curyaamiin ah yacni sida ibnu ummi maktuum oo kale marka u indhala ah markay nabiga u cawdeen calayhi salaatu wasalaam markaasaa la soo dejiyey khayr uli darar suuratulbaqara waxaynu ku soo marray aayaadkii soonka wakuluu kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri min alfajri markii hore ma soo degin aayaddu waxay soo degtay min alfajri iyadoo ka madhan baa markii hore soo degtay saxaabada qaarkood macnuhu markuu ka qarsoomay ay garan waayeen oo qaarkood laba xadhig soo qaateen yaa laba xadhig ay soo qaateen xadhig cad iyo xadhig madow oo dabeedna mar walba ay sidaa u eegeen marka islaahayn waagi waa soo dhow yahay bal inuu u kala caddaado dabeedna waagii oo si fiican u beriyey oo dee dhulkii ilays uu noqday mooyaane horeba ay u arki waayeen waata markaa nebiga ay u sheegeen calayhi salaatu wasalaam dabeedna markaasaa nebigu u caddaynayay in loo jeedo sawaadu lleyl iyo bayaadu nnahaar yacni habeenka madowgiis iyo maalinta caddaanteeda khaydka cad iyo khaydka madow in laga tilmaamaayo maalinta caddaanteeda iyo habeenka madowgiisa in laga tilmaamaayo markaasaa la soo dejiyey min alfajri marka min alfajri way caddaynaysay waa laga soo dambeedejiyey markaasaa la halkaa geliyey yacni saa lagu yidhi oo sawta laynagu yidhi aayadda suuratu maa'ida ku sugan alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaasi miyanay ahayn aayaddii ugu dembaysay ee soo degta miyanay ahayn waxaa la odhanayaa maya aayadahan baa ka dambeeyey oo haddaa marka waxa weeye diinkii baa la dhammaystiray maxaa laga tilmaamayaa waxay yidhahdeen culammadu waxaa laga tilmaamayaa waxaan hore loo xaaraantinimayn iyo waxaan hore loo xalaalayn oo intaa dabadeed soo degay ma jiro yacnii ribada horea loo xaaraantinimay iyadoo horeba muxaram u ahayd aayaadkani haddana waa sii caddaynayaan waa sii tawkiidinayaan haddii la yidhahdo waa ka dambayse waa ka dambeeyeen haddii la yidhaahdo sida markaa riwaayaadka qaar tilmaamaysa marka waxa weeye taxliil iyo taxriim aan hore xaasil u ahayn oo aan hore loo sheegin aayadda maa'ida dabadeed lama soo dejin marka laakiin qur'aankao dhan waxaa ugu dambeeyey xagga soo degitaanka aayaddan laba boqol siddeetan iyo kow aynu joogno ayaa ugu dembaysay aayadda waxaa ku sugan taqwada inuu ilaahayna amraayo wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah waxaa loo jeeda yowmu alqiyaama loo jeedaa jamaahiiru ahlicilmina saasay ku fasireen bacdu ahlicilmina waxay waa yowmu lmowt waa maalintu qofku dhimanaayo waayo sabab waxay u tahay dee in camalkiisii la khatimo oo la xidho ayay sabab u tahay oo qiyaamo yar bay uga dhigan tahay dhimashada u dhinta laakiin labada waxa arjaxsan in loo jeedo yacni yowmu alqiyaama in looga jeedo ayaa arjaxa yowman daraf loogama jeedo oo ma aha maalinta gudaheeda baqa macnuhu ma aha nasbadan ha u qaadan inuu yahay mansuubun cala adarfiya ama mafcuulu fiihi yahay waayo taqwada yowmulqiyaamaha gudaheeda la amri maayo yowmulqiyaamada gudaheeda baqa oo taqwo la kaalaya muraad ma aha ee maxaa loo jeedaa idinkoo daaru dunyaa jooga maalintaa ka baqo iska ilaaliya oo u camalfala marka mafcuulu bihi weeyaane mafcuulu fiihi maaha daraf maaha allah wuxuu ihi wattaquu ka baqa yowman maalin ka baqa maalintaasoo turjacuuna laydin celinaayo bilbinaa'i lilmafcuuli mafcuul loo bineeyo mafcuul loo bineeyo yacni faacilkii baa la xadfay allah baa idin celinayaa loo jeedaa laakiin waxaa la qariyey yacni markaa faacilkii baa la qariyey saas aawadeed markaa sheegayso odhan maysid waa mabniyun lilmajhuul odhan maysid adabka ama aadaabta walow culammada qaar ha isticmaalaane kuma fiicna in la yidhaahdo waa mabniyu lilmajhuul majhuul baa loo bineeyey lama odhanaayo maxaan loo odhanay allah majhuul maaha waa macluum allah marka faacilka la qarinayana marna liljahli baa loo qariyaa marna lilcilmi baa loo qariyaa haddamaaragta marka allah waa macluume majhuul maaha waxaad odhanaysaa waxa weeye waa mabniyun yani markaa lilmafcuuli mafcuul baa loo bineeya la odhanaya ama muhayaru siiqa la odhanaya turadduuna macnuhu wuxuu dhacayaa waa laydin celinaya maalintaasoo turjacuuna ay turadduuna laydin celinaayo rajaca waxay leedahay laazim iyo mutacadi labadaba rajacahu waa celiye iyo rajaca waa noqday rajaca rujuucan iyo rajacahu marka marbaa rajaca waxay qaadataa mafcuul bay qaadataa falaa tarjicuuhunna ila alkufaari marka waxa weye waa rajacadii min arajci weeye waa tii raddiga ahayd oo celinta ahayd walilfaacili faacilna waa loo bineeyey oo tarjicuunana waa la akhriyey waa qiraa'a labaad laba qira'a u kuu tilmaamaya turjacuuna iyo tarjicuuna tarjicuuna markay tahayna faacil baa loo bineeyo maalintaa noqonaysaa baa loo jeedaa waa min alrujuuci ya rajaca yarjicu rujuucan iyo rajacahu yarjicuhu rajacan mm, tasiruuna aad noqonaysaan fiihi gudihiisa ila allaahi xagga allaah aa ahaanaysaanoo u noqonaysaan huwa yowmu alqiyaama waa maalinta qiyaamada weeye suma tuwafaa dabeedna waa loo oofinayaa waa loo dhammaystirayaa waa loo wafaynayaa fiihi maalinta gudaheeda kullu nafsin naf kastaba maa kasabat jazaa'a maa kasabat ay jazaa'a aladii kasabathu kay kasbatay abaalmarintiisii baa loo dhammaystiraya ama jazaa'a kasbiha kasabkeeda abaalmarintiisii baa loo dhammaystiraya camilat waxay samaysay oo min khayrin khayr ah wa sharin iyo shar ah khayr iyo sharbu kasabkay soo gelayaan wa hum laa yudlamuun waxaa abaalmarintooda loo dhammaystirayaa walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyin aan wax dulmiya lagu samayn wa kullu nafsin markii la yidhi dee cumuum baa laga qaadanaya saasaa wa hum loo yidhi wa hum laa yudlamuun aan lagu dulmiyin binaqsi xasanatin xasano iyo ajar in laga dhimay oo laga nuqsaamiyey ama laga tuuray aan lagu dulmiyin aw ziyaadati sayi'a ama dembi in lagu kordhiyo dhalada laga saaray mid midaynay kasban yani marka midnaba lagu dulmin maayo oo dulmigii laba nooc buu noqonayaa in xasanaadkoodii wax ka mida laga lumiyo laga tuuro oo laga nuqsaamiyo iyo in dembiye aynay kasban dhalada laga saaro iyo dembiye aynay kasban in dhalada laga saaro waxaa jira xadiis aynu waqtiyada qaar sheegnay oo ku soo arooray saxiixa muslim riwaayad tilmaamaysa yuhuudda iyo nasaarada ee dembiyadii muslimiinta ilaahay intuu qaado dhalada ka saaraya dabeedna markaasay naarta u gelinayo riwaayada caynkaasi muslim bay ku dhacday fii saxiixi muslim waxaana culammada muxaqiqiinta ay tilmaameen in badan oo ka midii inay tahay khata oo ruwaadda qaarkood ay ku qaldameen saas aawadeed ciddii xadiiska la warisay ziyaadada noocaasa kumay darin culamada qaarkood oo weji doona inay u sameeyaan oo yidhaahdaan waxa weeye waxaa loo jeedaa madaalimtii ay u geysteen muslimiinta ayaa beddelkoodii dembiyadan dhalada looga saarayaa sidaasoo kale doonay inay ku awilaanna waa jirtaa laakiin riwaayadu waxay tilmaamaysaa wixii dunuub muslimiintu ay lahaayeen inta la qaado in yahuud iyo nasaara korka laga saarayo deedna naarta lagu gelinayo saas aawadee riwaayada noocaasi waa shaadda siday culamadu xaqiijiyeen yacni alfaadda qaarkoodoo shaad ah baa jirta oo culammadu ay iclaaliyeen ayaa jirta marka taasina waxay noqonaysaa dee waxa weeye qof walba dulmiga inaan la dulmin ilaahay waa u ballanqaaday cidna ilaahay ma dulmiyo ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdee qofnaba waxaanu kasban dhalada laga saari maayo ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman faktubuuh idaa tadaayantum haddaad doontaan inaad isdaymaysaan haddaad doontaan inaa is amaahisaan bidaynin dayn inaa is amaahisaan gashi ama qaan inaa is-amaahisaan haddaad doontaan ilaa ajalin musamman ilaa wakhti intii ka ahaatay inaa is-amaahisaan haddaad doontaan wakhtigaasoo musamman magacaaban oo macluum ah oo dhexdiinna markaa ka magacowdeen faktubuuhu dayntaa qora walyaktub baynakum kaatibun bilcadl walyaktub ha qoro baynakum idinka dhexdiinna ha idin kala qoro kaatibun mid qoraa ah oo karaani ahi bilcadli cadaalad ha ku qoro walaa ya'ba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu allah walyaktub laamka ku jiraa waa laamu lamri laamulamri asaalatan waa hoos dhigan yahay laakiin marka xaraf cadaf galo waa dhacdaa in la reebo in la reebo waa dhacdaa ama waaw ama faa ama humma haddii la geliyo in la reebo waa dhacdaa in la hoos dhigana waa dhacdaa walaa ya'ba kaatibun an yaktuba kamaa callamahu allah walaa ya'ba kaatibun yaanu diidin mid qoraa ahi oo wax qoraa an yaktuba ay min an yaktuba inuu wax qoro yaanu diidin oo dayntaa idinkala qoro kamaa callamahu allah barista uu ilaahay baray daraaddeed qoraalka uu baray yaanu u diidin yacni inuu wax qoro oo kaafka la yidhaahdo waa litacliili tacliil baa looga jeedaa la yidhaahdo oo laga tilmaamayo barista ilaahay maad waa masderiyo litacliimi illaahi iyaakum alkitaabata barista uu ilaahay idin baray qoraalka daraaddeed oo nicmada uu idinku deeqay ha diidina inaa u qortaan daynta gashiga dadka isku leh waa weji taasi wejiga labaad waxa weeye waa in tashbiihi loo daayo tashbiiha u haaliba tacliilkana waa u yimaadaa shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaaidan zaa'idan litawkiidin waradi tashbiih waa haalibkii tacliilkuna waa jiraa waa macno labaadoo loo isticmaalo ziyaadana waa u soo arooraa marka wejigay fadilayaan wejiga tacliilka weeye sida xaashiyadaba ku sugan wejiga kale waxaa weeye in kamaa callamahu allah siduu ilaahay idiin baray yacni sidaa si la mida inaa ugu qortaan ha diidina yaanu diidin kaatibku falyaktub ha qoro waa laamul amrigii walyumlil ha yeedhiyo laamku waa reebnaaye oo dee waxa weeye majzuum buu ahaaye waxaa loo hoos dhigay iltiqaa'u saakinaynka labada saakine kulmay daraaddeed waa kasratu takhallus weeyi walyumlil ha yeedhiyo alladii kii ha yeedhiyo calayhi lxaqu korkiisa deyntu ku sugnaatay xaqa ku sugnaaday waa deyntii weeye kii deynta lagu lahaa isagu ha yeedhiyo waxaasaa laygu leeyahay qor walyattaqi illaaha allaha ka baqo waa laamulamrigii rabbahu oo rabbigiis ahaaday ha ka baqo walaa yabkhas minhu shaya walaa yabkhas yaanu nuqsaaminin oo dhimin minhu shay-an yacnii xaqii lagu lahaa waxba yaanu ka dhimin oo ka nuqsaamin ee sidii uu ahaa hau u yeedhiyo ha u sheego fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumila huwa falyumlil waliyuhu bilcadl fain kaana aladii calayhi alxaqu hadduu ahaaday ka xaqa lagu leeyahay safiihan mid safiiha oo xoolaha daadaadinaya aan u aaba yeelayn oo xoolihii ilaalinayo tasarufka laga xidhay aw daciifan ama mid taag daran uu yahay oo ama markaa oday gaboobay weeye islaan gabowday weeye ilmo yaroo sagiira weeye oo daciif wuxuu ka yaho ka taag daran yahay yeedhinta ilmaha iyo xaggan bay gelayaan ruuxa aw laa yastatiicu ama aanu kari karayn an yumilla huwa isagu inuu yeedhiyo aan awoodi karayn oo wuxuu u awoodi kari waaye afka wax lagu qorayo aanu garanayn luqo kale weeyo aanu aqoon ama waxaanu u yeedhin karayn hadalkaa ku xidhan caqligiisi waa taama wax waa garanayaa ha yeeshe ma hadli karo qoraal lama yaqaan falyumlil weliyuhu ha yeedhiyo ka weligiisa ee mas-uulkiisa arrinkiisa tawaliyaya isagu ha yeedhiyo bilcadli cadaalad ha ku yeedhiyo bilcadli waxay ku tacalluqdaa falyumlil tacalluqu waa irtibaatu lmacnaa waa macnuhu halkuu ku xidhan yahay weyi xuruufta asalkii waxay u baahan yihiin tacalluq bay u baahan yihiin wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum wastashhiduu markhaati gashada shahiidayni laba markhaati labadaa markhaatiyo min rijaalikum raggiinna ka mid ahaaday fain lam yakuunaa haddaynay ahayn shaahidaanku rajulayni laba nin haddaynay ahayn fa farajulun wamra'ataani rajulun nin iyo wamra'ataani laba dumaraa yashhaduuna markhaati kacaya oo ka markhaati noqonaya ama falmustashhadu ka la markhaati gashanaya rajulun nin weeye iyo wamra'ataani laba dumara ama fashuhadaau rajulun wamra'ataan minman tardawna ninkaa iyo labadaa dumaro minman tardawna ciddaa ka raalli tihiin ka mid ahaaday diin ahaantooda iyo ammaanadooda aa ka raalli tihiin oo min ashuhadaa'i markhaatiyada ka mid a xaalay markhaatiyada ka mid yihiin kuwa aa ka raalli tihiin an tadilla ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukhraa ay tacadudu nisaa'i dumarku inay tacaddudeen oo maqaamkii hal nin ka markhaati gelaya laba dumara markhaatigoodii laga dhigay tacaddudkaasi an tadilla ay liajli an tadilla inay ilowdo daraaddeed weeye ixdaahumaa labada midkood ay ilowdo fatudakira dabeedna ay xasuusiso ixdaahumaa labadooda midkood waa tii xasuusnayde alukhraa ta kale ay xasuusiso waa tii ilowday tan la xasuusinaya waa tii ilowday marka waxaa la qadaraya tacadud nisaa'i liajli an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa walaa ya'ba ashuhadaau ida maa ducuu walaa ya'ba yaynay diidin ya'baa baa ficil ku ahaa xadfu laakhir ayaa lagu jasmiyey walaa ya'ba shuhadaau shuhadadu markhaatiyadu yaynay diidin idaa maa ducuu haddii loo yeedho yaynay diidin inay markhaatiga xambaaraan oo qaadaan iyo inay markhaatiga furaan midnaba yaynay diidin walaa tas'amuu ha ka daalina an taktubuuhu inaa qortaan markaa daynta sagiiran aw kabiiran ilaa ajalih xaaluu daynkaasi ahaaday damiirka haada an taktubuuhu waxay u noqonaysaa damiirka haadu daynku u noqonaya walaa tas'amuu haka daalina an taktubuuhu inaa qortaan ay an taktubu dayna daynka inaa qortaan haka daalina sagiiran xaaluu ahaaday mid yar damiirka haadaa laga xaalaynaya aw kabiiran ama xaalu ahaaday mid weyn hadduu xooluhu badan yahay iyo hadduu yar yahay midnaba inaa qortaan ha ka daalin oo ha yaraysanine xoolaha qora ilaa ajalih waxaa qortaan ilaa ajalihi ay mustaqiran fi dimmati xaaluu dimmada ku sugan yahay ilaa ajalihi ilaa wakhtigiisa laga gaaro uu dimmada ku sugan yahay dalikum aqsadu cinda allahi wa aqwamu lishahaada dalikum kiinaas mushaarku wuxuu noqonayaa katbiga qoraalkuu noqonayaa oo qoraalka haggee lagu sheegay masderka alkatbu ayuu u noqonaya masderkaasi waxaa lagu sheegay fii dimni alficli ficilka taktubuuhu buu ku jiraa hadda ma iyo walyaktub daalikum kii naas ay ilkatbu qoraalka la qorayo daynta aqsadu isagaa markaa cadaalad badan cinda allaahi allah agtiisa oo cadliga u dhowaansho badan wa aqwamu isagaa toosnaan badan lishahaadati markhaatigana u toosnaan badan wa adnaa isagaa u dhowaansho badan anlaa tartaabuu ay fii anlaa tartaabuu inaydaan shakinna yacni isagaa u dhowaansho badan wa adnaa isagaa u dhowaansha badan allaa tartaabu ay ilaa allaa tartaabuu inaydaan shakinin isagaa u dhowaansha badan ilaa an takuuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane haddii kale qora ha ka daalina inaa qortaan tijaaratan tijaaro ay ahaato ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane ay hiya tijaaradu tijaaratan tijaaro ay ahaato tijaaradaasoo xaadiratan xaadira takuna waxay noqonaysaa naaqiso weeyo tijaaratan markay tahay waa khabarkii takuna isimkeedina waa qadaran yahoo hiyay noqonaysaa tijaarada u noqonaysa ilaa an takuuna inay ahaato mooyaane ay hiya tijaaradu adtijaaratu tijaaradu tijaaratan tijaaro ay ahaato oo labadu say isugu mid u noqdaan waxaa la odhanayaa sifaynta la sifeeyey ku kala duwanaadeen tijaaradaasoo xaadiratan yani xaadira oo markaa la kala qaadanayo tudiiruunaha ay isku wareejinaysaan oo kala qabsanaysaan baynakum dhexdiinna kii badeecadda hayay markiiba waa wareejinaya kii lacagtuna markiiba waa wareejinaya waa la kala qabsanaya qabdigiibaa dhacaya waxba la ysku yeelan maayo hadday caynkaa tahay falaysa calaykum junaaxun anlaa taktubuuha dembi kuma qabtaan inaad qori weydaan dembi kuma qabtaan anlaa taktubuuha ay fii anlaa taktubuuha inaa qori weydaan wax dembiya kuma qabtaan ilaada yani mutasil iyo munqatico itisaal iyo inqitaac baa labadaba lagu fasira itisaalkana waa saynu laqbada ku mara culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen istisnaagu waa munqatico macnuhu laakiin buu u laakiin an takuuna tijaaratan xaadiratan tudiiruunaha baynakum falaysa calaykum junaaxun anlaa taktubuuha macnuhu saas yadaa buu noqonaya marka ha yeeshee ahaanshaha tijaaradu ay ahaato tijaaro xaadir oo markaa laysku wareejinayo markaa la kala qaadanayo sidaa hadday ahaato dembi kuma qabtaan inaa qori weydaan wa ashhiduu idaa tabaayactum wa ashhiduu markhaati geliya oo markhaatiyaal u yeela idaa tabaayactum markaa wax kala iibsanaysaan markhaatiyaal u yeela walaa yudaara kaatibun walaa shahiid walaa yudaara yaan la dhibin ama yaanu wax dhibin labadaba loo fasiraa walaa yudaara yaanu dhibin kaatibun mid wax qoraa walaa shahiidun iyo mid markhaatiyi toonna saaxibalxaqi yaanu dhimin oo la yidhaahdo kaatibun baa faacilkii ah siiqadan oo kale way isu ekaataayoo yacni waxay aqbali kartaa inay mabniyun lilfaacili tahay iyo inay mabniyun lilmafcuuli tahay bay labadaba aqbali kartaa sababtuna waa maxay xarakadii qablal qarsoontay liajli idgaam haddama aragta walaa yudaarir iyo walaa yudaarar bay noqon lahayd moogti haddii labada ra'ood la kala fakin lahaa laada naahiyaduna ay gasho waxaa la odhan lahaa walaa yudaarir marka loo jeedo in faacil loo bineeyey marka loo jeedo in mafcuul loo bineeyeyna waxaa la odhan lahaa walaa yudaarar yaan la dhibin haddama aragta laakiin maadaama la ysku idqaamay waxay noqotay xarakadii alaakhirku inay qarsoonto yacni shadkani wuxuu samaynayaa in xarafka hore reeban yahay ka dambana laasim wuu xarakoobi oo dee inuu reebmaa xaqiisu ahayd inuu reebmo ma reebmi karayo waxay noqotay iltiqaau saakinayn baa dhacay waa iltiqaau saakinayni calaa hayri xaddihima ya laba saakin baa kulmay calaa hayri xaddihima suwarkii la saamixi jire la ogolaa ee saddexda ahaa kuma jirto hadda aragta mar hadday caynkaa tahay waxaa la samaynayaa yacni takhallus baa loo xarakaynaya xarakadan ku suganna xarakatu icraab maahee waa xarakatu takhallus weey fatxadana waxaa markaa loo doortay likhifatiha waa towjiih walaa yudaara yaanu dhibin kaatibun mid qoraayi walaa shahiidun iyo mid markhaatiyi saaxibalxaqi yaanu dhibin ama walaa yudaara yaan la dhibin kaatibun mid qoraaya walaa shahiidun iyo mid markhaatiya toonna yaan la dhibinoo yacni dadkiinna kale ha dhibina saaxiibulxaq oo kale inuu dhiban ma aha iyo wax la mida laadu waa naahiye mar walba hmm. ila hadday naafiye tahay waxay noqon lahay ficilku markaa marfuucu laakhir buu noqon lahaayo litajarudihi can ilnaasib waljaazim walaa yudaaru baa la odhan lahaa baa la godi lahaa marka mar haddaad aragto inuu kor dhigan yihi laadu waxay u tacayunaysaa inay tahay naahiyo waa hmm, tii wax jasminaysa wain tafcaluu fainahu fusuuqun bikum wain tafcaluu haddii aad samaysaan waxyaalaha laydinka reebay ee laydiin diiday ee idraarku ka mid yahay fa innahu samaynta aad samayseen waxaa laydiin diidee laydinka reebay fusuuqun waa faasiqnimo bikum idinka idinku sugan oo idin haleelaysa dembigeedu idinku idin haleelaya waattaquu allaha allah ka baqa wa yucallimukum allaahu allahna waa idin barayaa wallaahu allah bikulli shayin caliim wax walba wuxuu ahaaday mid u aqoon badan buu ahaaday aayaddani waa aayadda qur'aanka ugu dheer waa atwalu aayatin fii kitaab illaah aayadda qur'aanka ugu dheer weeye ha yeeshe ma aha aayadda qur'aanka ugu weyne ugu markaa fadliga badan ma aha aayadda qur'aanka ugu weynida badan ee ugu fadliga badani waa aayat lkursiy marka acdamu aayati fii kitaab illaah iyo awalu aayatin fii kitaab illah labaduba suuratulbaqara ay ku sugan yihiin iyaduna waa awalu suuratin fi lqur'aan waa suuradda qur'aanka ugu dheer aayadda ugu dheerina qur'aanka waa ku suganta aayadda qur'aanka ugu mudane ugu weynina waa ku suganta waa aayatulkursiy aayaddan iyaday tahay aayadda qur'aanka ugu dheer waa dayn haddana xuruuftii hijaa'iga ee carabigu ka koobnaa may wada koobin oo kuma wada sugnaa aayaddan ee xuruufihii qaar baa ka maqan qur-aanka aayadihiisa marka la eegayana laba aayadoo qur'aana baa wada koobsaday xuruufta xuruufulhijaa'igaoo dhan wada koobsaday aayad saddexaad ma leh labada aayadoodee xuruufta xuruufulhijaa'iga dhammaan wada koobsaday waa aayadda suuradda aali cimraan ku jirta uma anzala calaykum min bacdi alhammi aayadda ka bilaabmaysa weeye waa aayadda boqol konton iyo afar min surati ali cimraan aayadda labaadna waa aayadda suuratu lfatxi ku sugan muxammadun rasuulu ullah waa aayadda sagaaliyo labaatanaad labada aayadood baa xuruufta hijaa'iga dhammaan wada koobsaday xaraf ka midi ah kama maqna aayaddani waxay ku saabsan tahay deyntay ku saabsan tahay sida loo kala qaadanayo iyo deynta in la qoro iyo qaabkii loo qori lahaa iyo marka la qoraayo cidda yeedhinaysa iyo cidda qoraysaa sifada ay leedahay iyo markhaatiyaal in loo yeelo iyo deynta cidda ka markhaati kacaysa yacni waxay ka warramaysaa umuuro badan bay ka warramaysaa xataa marka wax la kala iibsanayo in markhaatiyaal loo yeelo aayaddu waa tilmaamaysa aayaddani waa cajiib weeye gaalada qaarkood markay akhriyeen qur'aankoo la tarjamay waxay aad ula yaabeen inta xukun laga sheegay ee laga yidhi xoolaha deynta ah waa la imbihaareen oo waa la yaabeen yaa taase aad u soo jiidatay waayo waa niman markaa maalka iyo adduunyadu aad ugu weyn tahay marka iyaga waxaa aad ula weynaanaysaa tafaasiisha kale ma aha xoolaha iyo sida loo ilaalinayo iyo qoraallada loo yeelay iyo markhaatiyada loo yeelay iyo tartiibta iyo cidda qoraysa iyo cidda yeedhinaysa iyo inaan la fudaysan xataa maalku hadduu yar yahay ee la qoro xataa laftiis ya iyo in marka waxaa weeye cidna aan lagu dhibin yacni waanada xataa la raacinayo kullu daalika waxa weeye waxay noqotay arrinay aad ula yaabeen oo la imbihaareen waxaa lagu bilaabay in mu'miniinta loogu yeedhay magaca iimaanka yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ila ajalin musaman faktubuu hataa daynka in ajal loo yeeluu sheegaya culamada qaar waxay yidhahaan aayaddu waxay ku saabsantahay salamka waana sida laga soo wariyey cabdullahi ibnu cabbaas oo yidhi markaa salamkay ku saabsantay jumhuuru ahlicilmina waa siday mareen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen daynta kale aan salamka ahayn bayca salamka aan ahayn lafteeda way shamlinaysaa oo way camimaysaa waana sida mufasirku markaa uu maraayo jalaaldiin asuyuuti uu marayo wy jalaaldiin asuyuuti siduu maraayo weeyaan axkaamta aayadda lagu sheegaya wax waajiba wax xaaraan ah wax sunno ah mid walba waa leeyi ya ashyaada la nahiyayo qaarkood waa muxaramaat walaa yudaara kaatibun walaa shahiid waa shay xaraam ah waa la xaaraantinimeeyey in la dhibaateeyo oo cidnaba in la dhibo ma aha laa darara walaa diraar qofku markaa dhib inuu cid ku bilaabo ma aha xaqdarro inuu cid u dhibo ma aha aargoosina inuu ku dhibo ma aha wax markaa yacnii aan u bannaanayn ya yacni waxa weeye dararkii waa la reeba marka waxa daynta iyo xoolaha iyo tartiibta yani deynta loo kala qaadanayo iyo qoraalka loo yeelay waxay faa'iideynaysaa xifdulmaal daruuriyaadka yani markaa islaamka adaruuriyaat sitta aw alkhamsa waxaa ka mida xifdulmaal maalka in la ilaaliyo xifdudiin diinka in la ilaaliyo xifdunafsi nafta in la ilaaliyo xifdulmaal maalka in la ilaaliyo xifdulcaqli caqliga in la ilaaliyo xifdunasab nasabka in la ilaaliyo xifdulcirdi cirdiga in la ilaaliyo yani waxaa la ilaalinayaa waa daruuriyaat ashyaadaasna waa ashyaada xuduudda iyo qisaastu ka yimaadaan xifdudiin diinka in la ilaaliyo diinkii haddii laga ridoobo laga baxo de waxaa ka yimaada xaddu aridda man baddala diinahu faqtuluu kii diinkiisa bedela oo diinka ka noqda dila ayaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska bukhaariga xifdu nafsi qisaas baa ka timaada kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla qofkii qof dila yacni markaa xaqdarro ku dila qof muslima oo mukaafi ah ayuu si camdi oo bareer oo cudwaana u dilay in loo dilo weeye waa qisaas waa si nafi loo ilaaliyo walakum fi lqisaasi xayaa qisaasta nolol baa idinku sugnaatay haddii qofkii wax dila loo dilaayo yacni qofku si uu naftiisa u dhaqaalaysto daraaddeed oo u dhowrto yacni dadka kaluu badbaadinaya ka nabadgelaaya isaguna naftiisii waa la badbaadaya hadamart xifdulcaqli khamrada waxaa loo xaaraantinimeeyey weeye xaddu shaaribi alkhamrina loo sharciyey xad baa laga jarayaa qofka khamriga cabba waa la jeedlaya waa lixifdi xifdulmaal sariqada markaysaga waxaa yani xaddu sariqa loo yeelay weeye wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma jazaan bima kasaba nakaala min allah yani waa lixifdi lmaal marka hadda waxa weye qoraalkan iyo tartiibbadan eh, laynoo sheegay waa si maalkii loo dhowro oo loo ilaaliyo hantidii waa aynay u dayacmin oo aynay u lumin ya cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi markii ribada ilaahay xaaraantinimeeyey wuxuu u banneeyey oo u xalaaleeyey salamkiibuu muslimiinta u banneeyey o u xalaaleeyey baycu salam waa baycun mawsuufun fi dimma waa beyc la sifaynaayo qofka dimadiisa ama dumadiisa markaysagaa saaran waxaa la bixinayaa lacagtaa la bixinayaa samanka silcada ama alaabta ayaa waxay tahay alaab la sifaynaayo oo waxa weeye markaa yacni sifo yacni eh, waadixa ayaa lagu sifaynaya yacni kaylkeeda iyo beegeeda iyo wasnigeeduna uu marka waxa weeye dhammaystiran yahy inkastoo madaahibtu meelaha salamku galo ay ku kala duwan yihiin oo qaarkood ay leeyihiin wixii mawsuun iyo makiil ah keliyuu galaa culamada qaarna ay leeyihiin wixii macduudina waa soo gelayaane cadad lagu markaa yani yani eh, la tiriyo waa soo gelayaan way isku khilaafaan culammadu marka xayawaanku ma geli karaa salamka mise geli maayo ya mufasiriinta qaarkood waxay ku ishaaraan aayaddii suurat lbaqara aynu soo maray ee baqarada la amray inay sac gowracaan markii dambe waxay noqotay mutacayina sidii loo lahaa mid sifadaa leh oo sifadaa leh oo sifadaa leh oo sifadaa leh waxay noqotay mid markaysa la yskaba garanayo oo markaysa markaa mid gaara iska noqotay culamada qaar halkaa waxay ku ishaaraan istimbaad ahaan yacni salamku inuu xayawaanka galo ila mutacayinay noqotay ya culamada qaar baa halkaa ku ishaaray calaa kulli xaal bayca salamka waa loo baniyey lacagtii baa la bixinayaa badeecaddii oo la sifeeyey oo layska garanaayo ayaa markaysaa wakhti mucayana oo ajal macluuma loo yeelay ayaa markaysaa markaa lagu keenayay marka idaa tadaayantum bidaynin ilaa ajalin musaman marka ajal in loo yeelo oo la xadido ayaa aad u sheegaysa daynta marka aan salamka ahayna ilaa maysara waa dhacdaa in lagu qaato ilaa markaan helo waa daynta aan markaa salamka ahayn yacni baycu salamka isaga lacagtu waa inay naqad noqotaa laakiin badeecaddu amaha noqotaa waxyaalaha la kala iibsado wax markaa waxa weeye lacagta amaha laakiin badeecadda markaysa markaa xaadira oo naqada waxna badeecadda ayaa markaysaa amaaha laakiin lacagta naqada waxna labaduba waa naqad waxna labaduba waa dayn afartaa noocba caqli ahaan ka suuragala nooc waxa laysku waafaqsan inayna bannaanayn baycu lkaali bilkaali baycu dayni biddayn waa muxaramun bilijmaac dayn dayn in lagu iibiyo oo badeecaddiina waa dayn lacagtiina waa dayn af maran baa laysula imanaya waxba lama hayo ya taasi waa muxaramun bilijmaac nahaa can bayci alkaali'i bilkaali xadiis baa ku soo arooray lakiin xadiisku waa daciif sanadkiisu lakin yuqni canhu lijmac waxaynaga deeqayo inaga filan ijmaca culammada waayo culammadao dhan baa ku ijmaacsan baycu dayni bidayn inuu yahay muxaramun bilijmac ijmac inuu xaaraan ku yahay ijmacna waa xuja sharciy salamkana badeecaddii baa amaaha laakiin lacagta naqda ashyaada qaarkooda ah, waxaa amaaha lacagta qadi baa lagu samaynaya waa la amaahanaya laakiin badeecadii baa markaysa markaa naqad ah waxna labaduba waa naqad marka in la qoro baa la amray faktubuu haddaba cidda qoraysa iyo sida loo qoraayo walyaktub baynakum kaatibun bilcadl cidda qoraysa waa inay tahay cid aamina waa inay tahay cadaalad waa inuu ku qoraa yacnii ruuxii la yidhi noo qor waa inaanu diidin siduu ilaahay yacni markaa kitaabada iyo qoraalkeeda ugu fadilay yani dadka inuu ugu deeqo yaanu diidin ha u qoro waxaa yeedhinaya ka daynta lagu leeyihi ayaa yeedhinaya waayo waxay ka dhigantay bimasaabati aliqraar qirasho uu qiranayo ya laakiin ruuxii deynka bixiyey iyadoon la ogeyn inuu buuggiisa isagu ku qortay uu yidhahda waa kana waa qora iyaa kula ogaa inaad qortay dee anaa qoray dee waxbaa xalinaysaas maxaad maxallinaysa inuu isagu iska qorto waxa weeye kuma filla hadduu markaa dee qofkii kale la joogo ay marka isla ogaayeen qoraalkeeda isaguna nuqulkiisa uu qaato iyada taasi waa ka duwanta waa ka duwantay mid walba nuqulkiisu haystaa qofkana uu yahay qof qoraal akhrin karo oo dee iska akhrin karo oo iska garanaayo de haddii wax kale oo aan sidii ahayn la qoray taas iyadu waxa weyaan waa waxay noqonaysaa dhibi kuma sugno hmm laakiin iyadaan cidila joogay intuu iska qorto buuggiisa ku qorto hadhow yidhahdo markiisa markaa buuggan kaaga baadhaya anaa qorayoo waa kan dee waxa weeye in layska aqbalo laga xishoodo mooyaane dee warbaa ka furan tan noocaasa waxa weye waxba caddayn mayso qof kale markuu qoraayo qofkii lagu lahaa yeedhinayo bimasaabati iqraar bay ka dhigan tahay qofkan kalena waa qof kaloo dee u dhaxawey fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan markaanu isaga yeedhin karayn ama tasarufku isaga ka xidhan yahay ama qof caqligiisu ku filan yahay aan ahayn ama afka aanu garanayn aan waxba yeedhin karayn mas-uulkiisa arrinkiisa tawalliyaya ayaa markaana yeedhinaya waayo isagaa maqaamkiisa istaagay falyumlil waliyuhu bilcadl kale wakhtigaad mooddaa inuu dhacay markaa saas aawadeed aan halkaa iskaga joojinno insha allah yani habeenka aynu ka qaadi doonnaa aynu soo dulmari doonnaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk